inta uusan isagu kuu sheegin haddaba intaanan u gudbin cishaha kadib nebigu gurigiisa labuu ku tukan jiray watarkana habeenkii intaa tukanaysa weeye cishaha iyo labada ragcadood wixii ka dambeeya ilaa salaada subaxna aan la gaarin salaad kasta oo sunno oo la tukada mid horoo la qadaynayana aan ahayn baa watar la yidhaahdaa baa taraawiix la yidhahdaa markay gaarahaan ramadaanka joogto baa salaatu leyl la yidhaahdaa fadligeeda dib buu ugu hadli doonaaye nabigu sal allau alayh wasalam waxaa ka sugan hal ragcad watarka in laga dhigan karo waxaa ka sugan in saddex laga dhigan karo iyo in laga sii badin kara intaba xadiidka abayuubbaa wuxuu ahaa qofkii doona shan inuu ku watar ka dhigta falyafcal ninkii doona saddex inuu ka dhigtana falyafcal ninkii doona hal ragcada inuu watar ka dhigtana falyafcal ha hadduu rabo xadiiskaasina waa xadiis xasan oo saxiixoo nabigeenna ka sugan weeye sala allahu alayh waali wasalam marka biwaaxidatin intii ugu yarayd buu ka soo qaabtay oo minhuna ka mid a wuxuu ka tegey halkana cishaha ka hor laba ragcadood oo sunno ah, oo cumuumka xadiidka loo daliishaday beyna kulli aadaanayni salaa saddex jeer nabigu ku celiy yihi markii saddexaad liman shaa haddaba laba cishaha ka horeysa iyo laba maqribka ka dambaysa iyo laba duhurka ka dambaysa lixdaasna hayru mu-akada weeye saddex iyo toddobiyo tobankii lix marka lagu daray kow iyo labaatan bay noqdeen kowga haddii laga gooyo salaatuleyl buu raacsan yahay la yihaahdo hadirra waa la dib dhigi karaana waijcaluu aakhira salaatikum bileyli witranti xadiidkii ibni cumar baa lagu dhaqmina labaatan bay ku soo urureen sunankii inta mu-akad noqota iyo inta aan mu-akad noqonin labadaba wili salaadahan ku jirnaaye wa halaau nawaafila saddex sunanka ka midka ah oo iyadana jamaaco ku fiican jamaacana lagu tukan karo siday qaarkood yidhaahdeen muakadaatun aad baa iyadana loo adkeeyey kow salaatuleyli salaada habeenkii la tukadee ama watar ama taraawiix ama salaatuleyl dheh cishaha iyo sunnadiisa markay ka baxdo intaan salaada subax iyo sunnadeeda soo gelinaan la gaarin saddex ah, labaatan miya xisaabta waxmaad imaartaa saddex iyo labaatanka hadaba qaladka iska sax ama labaiyo labaatan dheh hadaad watarka ka reebto ama saddexiyo labaatan dheh hadaad ku darto salaatuleilku waa salaada guud ahaan ugu fadli badan faradka kadib oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan sida muslim wariyey inuu yihi afdalu الsalaati bacda alfariidati salaatu اleyli faradka kadib salaada ugu fadli badan waa salaatu leilka mar la weydiiyey ayu salaati afdalu bacda almaktuubatina wuxuu yihi asalaatu fii jawfi leyli habeenka bartamihiisa salaada la tukado weliba midda inta la seexda lasoo toosaa sii fadli badan oo min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka tahajud waxaa la yidhaahdaa alqiyaamu bacda annawmi intii la seexda ama la nasto lasoo kacaa la yidhaahdaa haddaba salaatu leilka fadliga badan fadligeeda waxaa kalood ka garan in waktiga dambe la tukanayo fadli badan yahay xadiiu nuzuul oo ulusu leyl akhir ilaahi samaau dunya intuu yimaado usoo dego baa wuxuu yihi ayaa dembi dhaaf raba yaa kan raba yaa kan raba xadiidka abi muusa ashcari fii صaxiixi muslim ahaana nabigu ducada markii allabariga la weydiiyey ayu ducaai asmacu ducada teebaa ilaahay ugu aqbali og wuxuu yihi jawfu leyli اaakhir habeenka dhexdiisa qaybta dambe xilligaa ninkii wax raba siixan wey laba wa salaatu duxaa salaada xilliga barqadii alla tukado waatuu nabigu kala dardaarmay abu hurayra radi allahu canhu ardaa ulaa saddex nabigaa igala dardaarmay oo waxaa saddexdii ka mid ahayd salaatu duxadaa ka mid ahayd barqadii la tukado nabiguna xadiidkii muslim wariyey buu wa aada ugu sheegay oo wuxuu yidhi qofka bini aadamkiihi ee saddex boqol iyo lixdanka xubnood ka kooban markii waagu u bariyo xubin kastaba inuu sadaqo ka bixiyaa laga rabaa kan haddaad bi subxaan waa sadaq alxamdulilaahi waa sadaq kelimad kastoo dikriga waa sadaq intoo dhan waxaa ururinaya rakcataani yarkachumaa fii waqti duxaa labadaa ragcadood wey mar kalena nabigu waqtigooduu tilmaamay waa markay qoraxdu soo baxdee waxoogay soo dheeraato ilaa waktiga istiwihii bartamaha inta udhexaysa wey waxaa fiican markay waxoogay kululaato ee banaanka baadiyaha qofka kabahala dhulka ciidda kululaatae cagagubyoonayo bay sii fiican tahay sida nabigu yihi salaatu lwaadiina xiina tarmidu lfisaalu goorta nirguha cagagubyoodaan weeye kuwa ilaahay u noqoshada badan ee toobadkeenka badan xilligaasay tukadaan labadaa ragcadood yaanay si dalalag oo fudud kugu dhaafin wa salaatu taraawiixi waa qeyb salaatuliilkiya si gaara iyada loo soo sheegayoo xilliga ramadaankuu nabigu si gaara u yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ninkii ramadaan qiyaamuleyl sameeya isagoo ajirna ilaahay ka raadinaya fadligaa wacdigaa la ballan qaaday iimaan iyo rumayn uu rumaysan yahayna ay ku xambaarayso gufira lahu maa taqadama min denbi wixii dembi horeo dhan waa loo dhaafi dabcan sakaa'irta yaryar weeye laakiin kabaa'irtu maa lam tuksha kabaa'ir bay xadiid kala tiri fadliga maadaama ay leedahay baa in lagu dadaala iyana ay fiican tahay cabsidii inay waajibta laga cabsanayeyna waa la soo dhaafay halkaasaynu cawa ku daynaynaa wasal sbxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa rasuulihi اlamiini wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin ama bacd waxaynu ku jirnaa kitaabu الsalaa waxaanan soo gaarnay halka mualifku yihi faslun fasalkaasoo laga hadlaya shuruudu salaadu ay leedahay intaan salaada la gelin waxyaabaha ka horeeya salaada ee inaad diyaariso ama aada samayso lagaaga baahan yahay si salaadaadii ay u asaxdo ama waajibkii kaaga dhaco buu fasalkani ku saabsan yahay wa sharaa'idu salaati salaada shuruuddeeda qabla dukhuuli inta aan la gelin la iska doonaya fiihaa salaada aan la gelin khamsatu ashyaa shan arrimood weeye shan baa lagaa rabaa inaad xaqiijiso ood hubsato inta aadan salaada gelin midka koobaadi tahaaratu alacdaa'i xubnahaaga iyo jirkaagu inay daahir ka yihiin min alxadai iyo wannajasi labadaba inuu jirkaa uu daahir ka yahay wixii najaaso ahayd oo tahaaratu lkhabat waxaa loo yaqaano aada iska daahirisa najaasaadkii laguu soo sheegay hadday waxgaaraan jirkaaga hadday dhulkaa ku taagan tahay noqoto iyo hadday dharkaad qabta noqotoba sidaa inoo iman doonta waa inaadan najaaso aynan oolin najaaso qofkii jirkiisa ku taallo iskana daahirin karoon macduur ahayn salaadiisu ma asaxayso markaan leenahay iska daahirin karoon macduur ahayn waxaan ka ixtiraasaynaayo aan iska ilaalinaynaayo salaadoodu asixi qofkii caajizan kari karin jirkiisa inuu najaasada ka wada dhammeeyo sida dadka la yidhaahdo asxaabu alxadai daa'im qofka salasulbowlku ku dhacay gabadha dhiig furanku ku dhacay inta ay salaada ku jiraan marka isdaahiriyaan haddii kadib wax yimaada intay salaada ku jiraan salaadoodu way asixi waayo intaasay awoodaan ilaahayna laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa marka waxaynu leenahay najaasada waa inuu jirkaagu daahir ka noqdaa dhammaantii inta adigu aada og tahay sidoo kale xadad waa inaad daahir ka tahayoo waa inaad ama weysaysatay xadadkii asqarka ahaa ama booraysato gebagabaysatay haddii shuruuddeedii aan soo marnay la helo xadadkii akbarka ahaa ee qabays loo baahnaana haddii uu kugu waajibay waa inaad soo qabaysato adoo qabays waajiba lagugu leeyahay salaaddii ma tukan kartid horta soo qabayso adoo weysadu kaa jaban tahay ma tukan kartide horta orodoo soo tahaaro qaado adoo jidhkaaga najaaso aada zuulin karta ay ku taallo ma tukan kartidee horta isa soo daahiri ilaahay baana yidhi subxaana wa tacaala idaa qumtum ila asalaati xadadkii waxaa la yidhi faqsuluu wujuuhakum wa ydiyakum markii la soo gaara qabaysta xadadkii weynaana wain kuntum junuuban faaharuu isdaahirihi ayaa la yidhi shardiga labaad ee lagaa rabo markaad adugu jirkaagii daahiriso labadii noocee tahaaradaba wa satru lcawrati cawradii inaad asturto weeye bilibaasin dhar baad ku asturi daahirin oo daahir ah halkani waa laba mas'alo oo isxambaarsan masalada koobaad satrulcawra baa waajib ah gaar ahaan salaada marka la tukanayo salaadan cawradii la asturin ma asaxdo ilaahayna ma aqbalo mar si cumuum baa loo yidhi cawrada marka la asturayo ragguna cawray leeyihiin dumarkuna xaddul cawray leeyihiin dumarka xaddul cawrahoodu waa dhammaan jirka marka laga reebo wejiga iyo labada cumacumaha iyo kafaynka marka laga reebo nabiguna calai salaam dumarka isagoo ka hadlayuu wuxuu yidhi laa yaqbalu llaahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin inay xataa tan iyo madaxeeda dada maahane laga aqbali maayo salaada mana dhicin nabiga calai slam xilligiisii qof waliba inaanu cawrada asturin qof awoodaayey weligii salaad kuma tukan cawrada waxaad ku asturaysaa waxaa wanaagsan markaad salaad tukanayso rabbigaabaad hor istaagaysaa maqaamkaad istaagaysaay waa maqaam sharaf iyo qadarin mudan waa meel loo soo labistooo laysu soo qurxiyo saa darteed baa la yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin markaad tukanaysaan dharka quruxdiiyo sharafta soo qaata laakiin marka suuqa loo socdana haddii aad soo labisato marka masaajidka loo socda ama aada gurigaba salaad ku tukanaysana dharka inta bannaanka iyo akhyaarta horteeda laga xishooda aada soo gasha tahay arrin aan habboonayn weey inaad rabbigaa markaad hor istaagt istaagaysana aada dhar aad ka xishooto soo xirato markaad aadamo xunxun hor istaagayso xaflad shir iyo aroos iyo guuriya aada aadaysae raxiidka u socotana aada waxoogay isa soo dhistahay arrin aan habboonayn wey masaajidka markaad u socoto khuduu ziinatakum quruxda laysku xaragooda qaata cinda kulli masjidin mar kastood meel tukashaa u socotaan walidaalika dadka muslimiintu waa inay ku dadaalaan salaada markaad imanayso inaad rabbigaa hor istaagayso inaad issharafto oo isnaashnaashto ood soo cadayato oo soo shanlaysato oo wejiga saliid iyo kareem soo marsato oo dharka soo dhaqato soo kaawiyadaysato oo adigoo si fiican usoo labistay rabbigaa hor timaadaa lagaa rabaa salaada subaxnaga masaajideenna haddaad timaado maradii xaloo dhan lagu seexday oo afarta daraf ka laalaabantay oo jajaban buu salaada subax la iman ama qamiiskii waxoogay laabta bannaanaa ee xaafadda lagu joogi jiray ee xalay uu sariirta kula jiifay buu safka hore la taagan yahay baahiya dharla uma geyn hadhow markuu noqdo ee suuqa usoo baxayo ninkuwa ninkii ma aha xaragada ka dhacayso waa la yaabi masaajid baa loo socdayo salaad soo ma aha wax walba isaga tuka wey macawis baa darfaha ka soo laalaabanta iyo mid shaati lagu seexday iyo waxaad la yaabto ba salaada subax dadka safka saaweeg isla iyagii salaada duhurna eeg dadku suu kala sharaf badan yaho waad la yaabi salaada duhur looma soo xiranin masaajide suuqa laga yimid soo maaha war salaada saaha looga roonaado masaladaa koowaad waa satrulcawra iyadana waajib weeye salaada marka la soo gaaro qofku hadduu wuxuuba cawrada ku astura waayo dharba ma hayaba muxuu samayn hadduu dhar iiba heli karo inuu gata waa ku waajib oo wuxuu geli qaacidadii ahayd maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun cawrada in la astura waa waajib lacagna waad haysataa wixiina waa la gadayaa gadashadu waa waajib haddaad dharba weyda seed yeeli laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa weeye intaad qabtaad ku tukan inta aad qabto baad ku tukan ilaahayna wuu kaa aqbali waayo fataqullaaha ma staطactum baad joogtaa markaad dharka isku asturaysaay masalada labaad ay xambaarsan tahay daahirin dharku waa inuu daahir yoosan najaaso ahayn waa inaadan najaaso ku ogeyn waxaadan ogeyni laguma haysto ilaahay baana yidhi wahiyaabaka faahir dharkaaga daahiri nebi muxammadow sala allahu calayhi waaalih wasalam saa darteed sida lagaaga doonayo jirkaagu inuu daahir yahay baa dharkaagana looga doonayaa daahir inuu noqdo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabada kuwata kula dardaarmay inay najaasaadka iska dhaqaan gabar baaras waxay tii rasuulka ilaahayow haddii aan maradii dhaqo sida xadiidkii khawla haddaan maradii dhiiggii gaaray ka dhaqo oo guduudkii aan ka goyn waayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi iska dhaq walaa yaduruki aahaaruhu raadkiisana waxba ku yeeli maayo adu mar haddaad dhaqdood karaankaaga xoqday oo see loo dhaqi nebigu wuxuu yidhi horta ka jejebi kadibna biyaha ku xoqo kadibna biyo kale ka raacay intaa kadib hadduu guduudkeed marada lafaheeda inta uu gala la goyn waayo laa baas dhib ma laha intaasoo dhan waxaa laga gartay talabaad in lagaa rabo cawradii inaad ku asturto dhar aahira hal buu ka tegay halkaa in la raaciyo ahayd marka bilibaasin aahirin markuu yidhi mubaaxin inuu ku daray ahayd oo dhar xaaraana haddaan salaadii ku tukadana dhar bililiqaah iyo mid la soo boobay iyo mid lacag xaaraana lagu soo gaday haddaad salaadii ku tukata ka waran waa inuu kala qaadi horta waa dembi xidhashadiisu dembigu waa kuu gaaree salaadu maasixi waxaan leenahay fiihi tafsiilun baan kala qaadaynaa dharkanaad xiratay maxadulcawra isagaad ku qarisay mise wax xadulcawra ka badan baad ku xiratay haddaad cimaamad ka dhigatay ama shaati kore kuu yahay ama koofiyad kuu yahay ama sokosihii iskaalshaad xeratay hadday tahay oo hadduu salaada ku jira lagaa furto ayna salaadaadii cawradaadii bannaanaanaynin saxad wacasaa wey salaaduna way kaa asixi dharka xirashadiisana waa ku dambaabi laakiin haddaad isagii cawrada ku asturato oo sarwaalka aad qabtaba waa xaaraan ama macawistaad guntantahoon waxba ka hoosaynin kale waa xaaraan cawrada qarinaya oo salaada dhexdeeda haddiiba lagaa furto ay cawradaadii bannaanka taalla sawma aha laazim lisalaati weeyo salaadu biduuni satri cawratin ma asaxdo hadday maradaa xaaraan noqoto cala saxiixi salaadu baaila wey waxba kama jira salaadaas oo haddaan toban sano iyo shan sano haystay oo xoolaha iguba xaaraan uun ahaayeen waxaan qaboo dhanna xaaraan ahaa shantaa sana salaad kahama asixin shantaa sano iyo soddonka sanatoona wax salaada kaama asixin haddii xadulcawra intay dharka xaaraanta kugu jira markaa laiska ilaaliyo dharka ilaahay lala hor istaagayana dhar mubaaxa ha laga dhigo shardiga saddexaad ee shantii ka mida walwuquufu inaad istaagto weeye calaa makaanin aahirin makaan aahirana waa inaad taagan tahay sababtoo ah sidii jirkaha laga dhaqa loo yidhi dharkiina ha laga dhaqa najaasada loo yidhi baa haddana loo yidhi goobtii najaaso aada ku tukanaysay aanay najaaso noqonine waa meel daahira inay noqoto walidaalika nabigeena sala allahu calayi wasalam masaajidku markuu nijaasoobay markay masaajidkii nijaasoobay ee ninkuu ku dhex kaajay waa ku yidhi biyaha lagu shubo hala daahiriyo biyaha haddaba waa lagu daahiriye dhulkii waayo meel lagu tukada wey wuxuuna amray masaajidda iyo meelaha lagu tukada in la nadiifiyo saa darteed nadaafaddana kow waxaa ka ah najaasaad najaasaadka in laga zuuliyo makaan daahira inaad istaagto iyadana wax loo baahan yahay wey meel najaasaood ogtahay haddaad ku istaagto salaaddu asixi mayso oo nabigu sowma dhihin sala allahu calayhi wasalam salluu fii maraabid alghanam xerada ariga isaga tukada ma asagaaba na yidhi derin iyo gogol iyo sajaayad isaga dhiga xilligii nabigu calayi salaam sidaa lahaase yaaba sajaayad heli karayba nimanka qoraxda kuleelkeeda tukanaya ee badankood waxay wejiga isaga dhigaan la maabadarmo waaweyn iyo sajaayaday meelay ku tukanayaan lugaha ilaa madaxa saartaan haystayba dadka qaar baa muscab ibnu iyo markay shahiideen baa marada hoosta guntiguu qabay maahana garabka wuxuu saartaba ma lahayn oo nabiga markii la weydiye sal salam qofkaayo ma tukanayaa isagoon garbaha waxu saarayn su-aal la yaab lu weydiiyo wuxuu yihi awalikullikum sawbaani oo dhammaantiin midinkaa laba go wada heli karaba dadka in badan baaba qaar qaawanayd oo dadka qaar qaawana waxay saartaan la maasejaayado garabka ku wada watay ay gubladaan taaw cawrada ku asturaya keliya waxba uma dheeraynba in badan oo ka mida ah. haddana waxaa la yidhi salluu fii maraabid ilghanam xeryahanay ku tukada oo soo najaase lagu istaagay maa haddaad tidhaahdo waxaynu soo marnay xayawaanka hilibkiisa la cuno xaarkiisii ekaayadiisu daahir wey wax daliiloo najaasaynayana ma jiro nusuustu waxay ku caddahay xaarka ariga iyo kaadidiisa iyo kaadida geelaba intaynay daahir tahay waana soo marnay masaladaas shardiga afraad walcilmu inaad og tahay weeye bidukhuuli اlwaqti waqtigii inuu soo galay cilmigan waxaa looga jeedaa acamu min alyaqiini wadanni wey waa inaad adigu markaa u tukanayso in salaada waqtigeedii soo galay saas darteed salaada waqtigeedii hal mar baa laga hormarin karaa hadday salaad salaad ka horeysay lala jamcinaya tahay oo duhur iyo casar aad jamcinaysay de casarkii waad soo hormarisay haddaad maqrib iyo cisho jamcinaysana cishihii waad soo hormarisay laakiin salaaddu ama salaad la jamcinayo tu waktigeedii galay la raacinaya waa inay noqotaa ama salaad waktigeedii soo galay oo lala sugay waa inay noqotaa salaadda soo gelitaankeedu ama adiguba indhahaaga ku arag oo ku ogow ama bikhabari hiqaati dad aaminood ku kalsoon tahoo mu'adiniintu kow ka yihiin ku gara dhawaqooda iyo adaankooda iyo sheegitaankooda ama xisaabku ogow xisaab ilan waa lagu ogaan karaaye xisaabku ogaanshuhu ama barnaamijkan falaga iyo xisaabtae hadda innaga saacadaha iyo tawqiidka waraaqaha la sameeyo ay ku salaysan yihiin ku salee ama midda dadweynuhu u sinmi doonaan haddii qoraxba la waayo ama ayba dhici weydo si salaada loo qiyaasi jiray u qiyaas aa laga yaabaa ay dhici weyda inaad la yaabtaan meelo waxaa jira mararka qaarkood afar iyo labaatanka saac qoraxdu ay soo jeedo qolyana salaadoodu maqrib iyo cisho maqrib iyo salaad subax salaadi uma dhaxayso yurubtan qayb ka mida ah markaad tagto xilliga bisha lixaad ilaa bisha toddobaada guduudkii salaada maqrib oo muuqduu kii subaxa soo cadaan markaasaa waaa wanaad ceshihii xaggee ka baxay faqduruu lahu wey u qiyaas xilligaa intii lagu tukan jiray wey wa ugu qiyaasaa midaad og baa jira so nabigu alay slam ma dhihin dajaal markuu yimaado yowmun ka sanatin maalin bay sanad qoraxdu labaiyo toban bilood soo jeedi doontaa marka u horaysa wa yowmun ka shahrin maalinta labaadna soddon beri bay soo jeedi maalinta saddexaadna toddoba maalmood iyo habeenadooday soo jeedi qoraxdu inta kalena caadi bay ku soo noqon markaasaa nabiga ilaahay ow markay afar labiiyo toban bilood qorax soo jeedo salaadihiisaan dhahaynaa baa layidhi markaasuu yihi qiyaasa saad u tukan jirteen waktiyadii duhurku ku beegnaan jiray duhur ka dhiga kii casar ku beegnaan jiray casar soo galay waktigii ma laha laakiin saacadihii tixraaca weyli hadday habeen iga wada noqoto hadda sida sayberiya meelo kamida la yidhaahda saddex bilood inaadan qora xindho saarin baa laga yaabaa anuma tegine meelo norweyda kamid ahna bisha juun dhowr iyo labaatankeeda marbay afar iyo labaatan saac soo jeedaa laygu yidhi anuma tegin laakiin tagtay baan arkay kuwaasee la yeeli sideeda waktigii dajaal jooglu dhaqan faqdiruu lahu wey qoladaasna qiyaastaana marka dani haali baa jira hadday qoraxdii kaaba qarsoonto laakiin intaa joogtay iyo saacaddii la tukan jiray ama saacad haddaada wadanin waktiga kuula badata inay salaadii soo gashay waa tukan kartaa laakiin salaaddii oon soo gelin ma sii hormarin kartaa maya duhur baan tukanayaa weli waktu zawaalkii lama gaarin ma iska sii hormarin karaa waxoogay shaqaan leh waan shaqeeyaa waktiga birifta ee fasaxa lay waktigii zawaalkii ka hor weeye saan yeelaa su-aalaha ninkii galbeedka ka yimid baa fahmi karee waxaabaa meel baa laga shaqeeyaa nin walba warshad buu sidii libaaxii dacayga hayaa meeluusan ka dhaqaaqi karin oo midig iyo bidix u aadi karin buu taagan yahay xilliyo go-an baa fasax la siiyaa nasasho yar marna salaadihii way kugu soo hagaagi marna way kaa iska dabamari markay isdaba marta haddaba salaadii soo socotay xilliga qawowaha gaar ahaan duhurka ka hor hadday kaaga soo aado ama duhurka kadib doogsada casar ay tahay maqribka kugu soo gela fasax damba lagu siinin salaadii seen yeela ma jamcina markaan guriga imaadaan jimleeya nafta lagaga qaadi su-aalaha marka biriftiba wuxuu ku leeyahay marka lix saac iyo mar baa la isfasaxaa toddoba saacna waa lagu noqdaa waa xilligii kuleylahoo salaaduna toddoba saac iyo bar bay soo gashaa xogayga nusaacas ma hormarsan karaa maya walcilmi in la og yahay ama danni haaliba uu jiro bidukhuuli اwaqti waktiga inuu soo galay waayo salaadii ina salaata kaanat calى اlmuminiina kitaaba mawquuta waa waajib wakti leh wastiqbaalu qiblati qiblada inaad u jeedsato wey qiblada xaggeeda markaad tukanaysa ilaahay sooma dhihin fawalli wajhaka shara اlmasjid اlxaraami masjidulxaramka iyo kacbada jihadeeda u oo jihadeedaa u jeedsanaysa laba mid bay noqon xukumkaagu imaa inaad xaqiijin karta caynulqibla kacba inaad qaabishay waa ninka arkee u jeeda waa ninka kacbada agteeda ku tukanaya ee kacbada arka dhinaceedaan isaga jeedsan lagama ogolee iyada lafteeda inuu qaabilo wey dadna waa innagoo kaleeto kacbadii lafteedaan qaabilay ma dhigi kartid waa dhinaceediina u jeesato walidaalia nabigu ala slam wuxuu yidhi maa bayna almashriqi waalmagribi qibla bari iyo galbeed inta udhaxaysa ee ku-aadkeeda ahoon salaada xaggaa u jeediyo ku aadi jihadeedaa lagaa rabaa marka adiga haddii kacbadiiba halkan laisoo dhigana sooma dhici karto kacbadu rag bay guryaha ugu timaadaayo awaaftaha waa kii la yihiye maya kacbadu waa beyd ilaahay oo meeshiisa kama safro meelana kama aado lamana sheegin afar iyo labaatanka saac saacaddaa tagtaba dad baa tawaafaya kacbada lama sheegin dadkii kacbada tawaafayay oo waayey oo kacbadii maxaa ku dhacay sheekh hebelay soo salaamaysaa waxaas ma jiraan haddii la yidhaahdana soo manaaqibka kuma oolin kullu qطbin yatuufu bilbeyti sabcan wa ana albaytu طaa'ifu bikhiyaami kacbada aqtaabta waaweyn oo dhan iyagaa toddoba jeer soo dawaaf anna iyadaa ii timaado i dawaafta waxaad tidhahdaa sheekadaas sheeke belele been huhaawey siddeetan iyo shantii annagoo meel marayna baa nin dad rigayste ugu nimid markaas waa ku warh bal ka jooji markaasuu i sheekh hebel sheegi maaye dad baa caroon oo soomaalidu waa wada xasaasiyadii wada qabtaaye sheekheelo meel dhagax buurlaya lala socda mise jigjigu igu yidhi baa casarka masaajid soo galay buui isaga iyo xer toddoba isagoo wata o salaadii buu ku xirtay iyagoo ku jira haye markii salaadii dhexda marayunbuu tiir masaajidka midunbuu ku wareegeystay buui xertiisiina way la dawaafeen buui salaadii buu dhammaystirtay buui halkay u joogtuu ka bilaabay markuu toddoba jeer ku wareegay dadkiibuu wuxuu war kacbada indhaha beelooyeen markii halkan lasoo dhigay maxaa u dawaafi weydeen markaasa waxaan ku war sheekh laba su-aalood baan ku weydiiyey masaajid jigjiga dhexbuur ku yaalla kacbada ma qaadaa horta ma geli kartaa kacbadu kacbadu masaajidda waa ka weynta oo shan mitir bay kor jirtaaye albaabkay ka gashay kacbadu sooma dumin baan ku orti midda kale waxaan ku weydiiyey baani todobada jeer ninka wareegay minhaajka salaata xarakaatin mutawaaliyaatin baa ku qornayde salaadu soo kama jabin taa waa cilmu daahir ku cilmu baainkaana aadkaas ujeeda markaas waa nabigu cilmi baainka miyuu aha mise aahirka aahirku haa buui cilmi bainku waa kii munaafiqiintaan ku marka marka kacbadii baa jigjigeed axbuur tagtay waxaan ku weydiiyan midda kale salaada casar ee kacbadu sheekha soo salaamaysa intii maka u tukatee muslimiinee salaadoodii ka waran salaadoodii oo dhan kacbad lamayna tukanin jigjigeed axbuur tukadaan maahayn marka sheekadana kacbaa dad soo dawaaftay shaydaan baa sawir kacba wahaan u sameeya markaasuu dhihi kacbadii waata way kuu timi markaasuu waxaa run moodaa taa faarax guloli baa ka jawaabay soo kacbada intuu rag u raacay oo cabaar buu ka haray baa la yidhi maalmuu kaga haray markuu soo degay boodkani waran hebel beenla wey yidhi wuxuu dhihi jiray kacbadan ku tukadaa toddoba maalmood baa ka raadinayay birtiisana waa soo waay laakiin iyadana manaaqibkay ku qorantaad dhihi kartaa wa qaaluu liya haadaa tarakta salaataka walam yaclamuu anii usallii bimakkata war nin taariku salaati maxaa tahay dhe halkan baad fadhidaay war oga wuli intaan bid dhahdo ilbiriqsi soo tukadaa soo noqdo wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati qibladii in laga tago fii xaalatayni laba xaaladood waajib ma aha qiblada inaad qaabisho xaaladda koowaad fii shiddati alkhawfi cabsida iyo dagaalka iyo jihaadku markuu adkaado oona qiblo inaad qaabisho xaaladda dagaal kugu samaynin salaadda ha ka tegin ilaahay baa yidhi fain khiftum farijaalan aw rukbaanan idinkoo lugaynayo lugta ku ordaya idinkoo fardaha iyo gaadiidka cayrinaya oo diyaaradda kicinaya tuko diyaaraddu midig iyo bidix meesha doon kuula jeesato salaaddii waa tukanaysaa madaxaad ku tilmaami taangigana leexleexi gaariga e, baroonka kolba dhinac u jiiree adigoo orodka kolba dhinac ugo qiblada dhabarka ugo haddaad rabto xaaladani xaaladda dagaalkeed meel xabadi dhacaysoo la iscayrsanaya waan istaagayo qiblaan u jeedsani hawshaasi ma taallo salaadiina ha salaad hala tukada loo kala kici waas hore idinma dhih xabaddaa dhacaysa farijaalan aw rukbaanan tuko horta waliba salaatulkhoofka waxaa la ogolaaday haddii xaaladu yar degan tahay xaataa imaamka hal ragcad baad la tukan isagu markii ragcaddii labaad loo istaagu kaa hadhi idinna idinku ragcaddii labaad idiin laaban tahay baad dareereysaan safka jiidda horaad gelaysaan halkaasaad ku dh ku sugaysaan qolaa idinsoo dabamari markaasay salaadii xihanoo ragcadda labaad bay la tukan isagay la dhammaysanayaan idina jiidda horaad ku dhammaysanaysaan salaatu salaadii sida loo daryeelaya inaadan jaanis helin salaadaad kaga tagto baa loogu talagalay xaaladaa markay tahay qiblada qaabilitaankeedu laazim maa haddii la keri waayo ya wa fi naafilati sunnada fi safari safar markaa tahay oo cala araaxilati gaadiid saaran tahayna salaada sunnada ah qiblada waad ka jeebsan kartaa laakiin faradka maya nabig alay slam salaad farada ah hadday tahay intaa uu istaajiyo oo uu ka dego buu faradkiisa qiblada intuu qaabiluu tukan jiray sunno markay tahayna aayaddanaa lagu fasiray fa inamaa tuwalluu faama wajhullaahi qibladii ilahay aggaa wey laakiin shardi baa ku xidhan iyadana markaad xiranayso salaada gaadiidka waa inaad qiblada ujeediso ood allaahu akbar dhahdo kadib kala jiree xaggaa isaga rukuuc xaggaa usii sujuud sida loo fududayso uma aragtaan salaadda mar allaalay markaad haddaad gaari kaxaysanayso intaad xagga qiblada u jeediso allaahu akbar dhaho kala jiree albaqara kusii akri racda koowaad lajidka mambaasiya naakuru baad haysataa kusii tukada cibaadaadka abwaabtooda saasaa loo fududeeyey siay dadku cibaadaadka u badiyaan haddaba salaada sunnada ah waxaad samayn kartaa inaad dhinacaad rabta u jeedsato markaad salaada xidhata kadib ta faradkaana xaalad baa laga soo reebiyo shiddat اlkhawfi layalxaaqin gaadiidka haddaadan adugu gacanta ku haynin diyaarad baad saaran tahay salaadiina waa soo gashay diyaaraddu dhinaca galbeed iyo koonfur bay u socotaa qibladiina dhabarkaagaa midigtaadi aan bidixaada wey salaad diyaaraddii xaggeed miyaad ka dayi kartaa ba laguu joojin ama tareen baad saaran tahay ama markab iyo doon baad saaran tahay ama basaskan aad saaran tahay aan cidi dheg jala war saarana haddii kala xarabta samee baa lagu leeyahay taana salaada waxaa weeye fii shiddati alkhawfi oo kale weeyo haddaad jeedsan kartana waaduun jeedsan inta kalena sidaa unbaad ku tukanay salaadu kaaga asixi faslu wa arkaanu salaati salaada tiirasheedu amaaniyata cashara ruknan sideed iyo toban tiir weeye saddex iyo tobanna waa ficli iyo camal la samaynayo shanna waa aqwaal wax la akrinayo wey ta ficliga waa haddaan middan qalbiga u horeeya ku darree niyadda ah kow anniyatu waa inaad niyootaa oo waxaa weeye inama alacmaalu binniyaati dheh laba walqiyaamu inaad istaagto weeye maca alqudrati haddii aada awooddo haddii aadan awoodinna istaagnaaguma laha oo nabiga cimraan ibni xuseen radi allahu canhu wa ardaahu ku yidhi salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastatic taagni haddaadan keri karinna fajaalisan ama faqaacidan adoo fadhiyo tuko fain lam tastaic haddaadan fadhihiba karinna facalaa jambin dhinacadoo dhulka ku haya tuko salaadii waa waa laga kala hari waaye soomaa nina halkaasuu damdamshaynaya sheekeynaya salaadaha uusan tukanayninba salaaddii taagni ku tuka marka haddaad kari weyda weeye marka fadhiga lagu ogol yahay haddaad kari weydana jiifka xataa ku tukaa lagu ogol laa yukalifu اllaahu nafsa ilaa wascaha shardi kasta iyo rukni kasta oo qofka uu kari waayo wuu ka dhacayaa isaga qofkii karayn baa lagu leeyahay <clears throat> saddex wa takbiiratu lixraami takbiirta xihashada salaada nabiga ala slam xadiidkii musii fii salaatii ku yidhi idaa qumta ila salaati faasbiqi lwuduu'a waysada kaamil yeel salaam markaa usoo istaagto uma kabir allaahu akbar dheh xadiidka cali bn abi aalibna wuxuu ahaa miftaaxu salaati ahuuru wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu wa taxriimuhaa waxaa lagu xirtaa atakbiiru allahu akbarta wax ka horeeye ma jiro niyaduna waa qalbiga inaad salaad farada ah oo salaadaasa aad tukanaysaa niyadda geliso takbiirtuna waa dhawaqii lagu xihanayey ilaa takbiirta aad xirato salaad kuuma xirna awey naweytu usallii farda aduhri away horta culimmadii fii cahdi salaf waxaas lama aqoonin sawma kadin iyo usallii farda kadaa iyo waxaas lama aqoon jirin laa shaaficiya walaa hayruhum lama aqoonin xilligii hore xilli markii taxriiru haanigii fada shaaficiyadiiyo ay bilowdeen baa waxaa soo bilaabatay watalaffudu bihaa sunnatun liyuqawiya alisaanu maa fi lqalbi carabku siduu waxa qalbiga ku jira u adkeeyo hadda waxani waa cibaado ogow markaasay fuqahadii shaaficiyada qaar ka mid ahna ka garab qaateen waxay idhahdeen bal hiya bidcatun warkaa waxaad ka raadistaa shihaabudiin adraaci oo shuraaxu minhaaj raggii sharxay kamida baa hadalkaa yidhi raggii yidhi kamid ahaa usaliidu waa bidca buuri idinka kitaabta ugu fudud aad ka heli kartaan waa muqni muxtaaj bisharxi minhaaji khaiib shirbini baabu markuu lafdigaa keeno wa qaala adraciyu bal hiya bidcatu muqni muxtaaj ay ku qoran tahay markaas hadda waa bidca markaad tiraada waxaan la ogeyn baa la keenay ashaaficiyadii baaba leh muqrigayba ku taallaa marka ficlanna waa bidco waxaan xilligii nabigii alayh salaam biyaahi salaad lagu geli jirin kollatii salaadii nabiga iyo salafka iyo saxaabada kollabatoodisisooda si ka fiican wix salaaddu xidhan mayse walidaalika sheekh shuyuukhda iyo milaad axkaamta noo akhriisi jirta kamid habaan hore idinku sheegay inuu yidhi usallii salaada ka mid maaha allahu akbar bay ka bilaabataa markuu dadkii oogay dad yar diidan halkay buuxili waryaada dhegaysta ruddaa idiin sheegi usallii farda duhri arbaca rakacaatin adaa'an lilaahi tacaala muqtadiyan gaal gaal dhalay baa ta allahu akbar baasixi buui sababtoo intii hore waad soo warramaysaye allahu akbartu bay salaada ka bilaabataa xataa haddaad dembiya macsiyo ku hadasho ood allahu akbar ka dambaysiisa salaadaad allahu akbarta ka bilaabataa inta kale shaakiyo warbixin wey horeba waxaa idiin soo ihi maxaan idin weydiiyey markay usalli aada leedihiin macnaheeda horta ma taqaanaan usallii waxaan tukanayaa farda duhuri salaad duhur oo waajibaan tukanayaa arbaca rakacaatin oo afar ragcadooda adaa'an oo wakhtigeedii joogo lilaahi ilaahay dartii tacaalaa baan u tukanayaa muqtadiyan anoo weliba ma'muumaan tukanayaa hadaad mqtma'muum tahay wey haddee warbixin iyo ribood baad bixinaysaa yaad u warramaysaa ilaahayna qalbigaa ogogya adna waa isog tahay ciddaada warbixinta siinaysa waayo xataa caqlan buu waxani faasidu yahay wa qiraa'atu اlfaatixati rukniga afraad faatixada in la aqriyo weeye xadiidkii cubaadata bni samit baa wuxuu ahaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi niman faatixada aqriyin salaadii kama asixin lama kala qaadin haddaad imaam tahay iyo haddaad ma'muum tahay lama kala qaadin cumuumka waidaa quria alqur'aanu fastamicuuna waa nas caam oo kanaa ka khaasan nusuus kaloo tiro badanna way leedahay faatixada haddaba ama imaam noqo ama ma'muum noqee laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi baa kuu taalla cala saxiixi wa bismi illaahi araxmaani araxiimna aayatun aayad weeye oo minhaa faatixada ka mid ah waxaana u daliila xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo tirmidi wariyeene min xadiidi umi salamata radia allaahu canha wa ardaaha qiraa'ada nabigay tilmaamaysay oo faatixada uu aqrihi jiray kaana yuqaicu qiraa'atahu aayatan aayatan bay tihi faatixada dabaday soo wadagelin jirine aayad aayad buu u kala goyn jiray markaasay tilmaantay see u akrihi jiray waxay tihi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin saasuu akrihi jiray bay tihi bismi bay aayadihii ku dartay ibn cabaasna waxaa laga wariyey fii tafsiiri qowlihi tacaala walaqad aataynaaka sabca min almathaani wاlqur'aan alcadiim toddobaa la yihi aayadihii buu tiriyey faatixada alxamdulilah markii laga bilaabay waxaa la yihi lix weeye tii toddobaada wey markaasuu yhi bismi llahi raxmaan raxiim ma aragtaan miya haddaba faatixada bisinku waa ka mid ma lala jahrayaa waa mas'alo kale oo in lala jahraayay qasab inaynan ahayn aayad ka mid noqoshada oo duhurka markaad tukanaysaba faatixadiiyo bisinkiiba hoos baad u akridaa soo maaha haddana bisinkii waad akriday qiraa'a lam yaqra' baa la yidhi lam yajhar lama dhihin laa salaata liman lam yajhar bifaatixati اlkitaabi lama dhihin liman lam yaqra' baa la yidhi siadaba jahriguna waa sunna xataa salawaadka jahriyadahe rukni ma aha rukniga shanaadi warukuucu rukuucdii weeye waa inaad rukuucda ka lixaadna waطuma'niinatu fiihi in lagu xasilana weeye waa inaad rukuucdo rukuucdana ku xasisho markaad rukuucayseed ku xasilaysana nabigu alai slam siyaabo badan buu u tilmaamayoo ninkii salaada xumeeye ee qaldaya uu berayeybuu wuxuu yidhi uma arkac xataa taطmaina raakican inaad rukuucda ku xasisho rukuucdu xasilaad keliya maaha dhabarkaagana waa inaad toosiso inaad labada farood lowyaha intaad saarto saa tuurta u taagta lama ogola oo nabiga wuxuu yidhi salaad ilaahay kama aqbalo qofku laa yuqiimu fiihaa sulbahu dhabarkiisuusan si fiican u toosinayni salaada waxaa lagaa rabaa gacmahaaga labada low si fiican inay u qabsadaan sunnada rukuucduna waxaa weeye inaad sharto qurxiso waxaa la yidhaahdaa markaad rukuucaysa laba iska ilaali kan xinaa ilximaari sida dameeraha dhihin dameerku muxuu sameeyaa madaxa saa u fooraadiyo goor madaxa toosi oo qadaadkaagu halkaa dhabarkaa hala sinmo sida waraabahana iska ilaali waraabuhu intaa dhabarka dambana hoos buu udhigaa qaarka horna wuu taagaa madaxana ha taagin saa darteed nabiga waxaa la yidhi lam yusawib madaxa kor uma qaadi jirin hoosna uma foorarin jirin dhabarka waa la toosin jiray si koob haddaad saarto uusan dhacdhacaynin salaadda in la qurxiyaa la rabaa xataa taطma'ina raakican inaad ku xasishana waa waajib waa salaada haddaad iطmi'naan la iman weydo riwaayaad baa waxay tilmaamayaan ninkii musii fii salaatihi waxa salaada kaama asixin loo yihi cadamu طuma'niinay ahayd hadda innaga uu sii rukuucaya gooruu istaagaa kaale adigu arag allahu akbar waa istaagay wareecda goormuu rukuucay garlowyaha qabsaday ninkii sii rukuucayeyba soo noqoy waa in soo noqodkaaga iyo sii socodkaaga xilli u dhaxeeyooo kala saarood xasisho inaad samaysta weeye haddaad samayn weydo soddon sano iyo lixdan haddaad tukatay salaadaada waxba kama jiro weligaaba saa u forfororso salaadaas waxba kama jiro ayib wlictidaa wاrafcu in rukuucdii laga soo kor noqdo iyo walictidaalu oo la ekaado waa rukniga toddobaad wاطma'niinatu fiihi in lagu xasilana waa rukniga sideedaad labadaa ruknina waa israacsan yihiin waa rukuucda markaad ka soo toosto waa inaad si fiican u istaagto ilaa halkeen gaarsiiyaa dhabarkayga nabigaa sheegay sal l slam uma rfaca buu yihi xataa tactadila qaa'iman ilaa aad joogaaga si fiican u istaagto oo sidee lagu istaagaa xataa yarjica kullu faqaarin makaanahu xubnahan lafaha dhabarka ah ilaa mid waliba halkeedii dib ay ugu noqoto markii hore ay ku jirta intaadan rukuucin waa inaad u istaagto wey haddii haddaba awuurka qofku uusan hogod iyo tuurya lahayn waa inuu si fiican joogiisii u istaagay nin walba inta uu kari karee markii hore taagnaa sida uu ahaa laakiin rukuucdii waan ka soo toosay dhexdana waan ka noqday taasi salaad maaha wasujuudu rukniga sagaalaad in la sujuudo wاطma'niinatu fiihi in lagu xasilana waaana waa laba rugni ka tobnaad wey sujuuddana waa sidii rukuucda iyo ictidaalka inaad ugu xasisho wey innaga ictidaalka durba laga boobo boodo waa ka anas uu alay slam marka qaarkood labada sujuudood dhexdooda iyo rukuucda kadib nebigu wuu iska istaagnaa jira ama iska fadhihi jiray xataa qulnaa qad nasiya inaan niraano salaadiinu ku jiro waa halmaamay dheerarkeeda walidaalika madhabka shaaficiyada ee ruknaani qasiiraani ah madhab daciifa wey arkaanta kale sidoodaa la dheerayn karaa sujuudda haddaba inaad ku xasishaan la rabaa bal inaad ku ducaysataa la rabaa dadkii salaada marka lagu jiro dab baad moodaaba gacmaha iyo lugaha iyo wejiga inuu kaga shidan yahay si unbaa loo carari salaadii ma taagnaan karaa laakiin laba saac buu banaanka sheekaynoo taagnaan taagnida waa taagnidii dhabarku waa dhabarkii luguna waa lugihii toban daqiiqa salaada xamili waaye laba saacadoodna banaanka sheekaday xamilaane meesha shaydaan baa ka adeegaya oo ka shaqaysana allah mustacaan waljuluusu fadhi bayna sajdatayn lasoo fariisto waa rugna kooiy tobnaad waطuma'niinatu fiihi in lagu xasilo isna waa xadiidkii musi salaadii uma sjud xataa taطmaina saajidan uma arfac xataa taطmaئina jaalisan ilaa fadhiga ka dambe aad ku xasisho waاljuluusu اlakhiiru fadhiga ugu dambeeya isna waa midkii saddexiyo tobnaad iyo wاtashahudu fiihi in lagu atixiyaadsado oo isna midkii afariyo tobnaada ataxiyaadkan anagu ala salaam haddii uu salaada la gaaro aakhirkeeda ataxiyaatu buu akriyi jiray nabigu sal la alay wasalam walidaalika bay cabdillaahi bni cabaas iyo bni cumar ibni mascuud iyo kayrkood ba leeyihiin kaana yucallimuna ataxiyata kamaa yucallimuna suurata min alqur'aani si suurad qur'aana naloo beri jiray ihahdeen ataxiyaatku wax saalan maaha waa u tegi doonaa haddaba tashahudkan la akrinayo marna wuxuu yidhi qofkiin hadduu fadhiisto falyaqul attaxiyaatu ha akriyo siqooyin badan baa soo arooraye hadba kii kuu fududaada akri laakiin haddaa shaaficiye tahay kii ibnu cabbaas ee saxiixu muslimkiiya ku yiilay kaasa alfaad dheeraada watoy doorteen sanad ahaan haddii la egaa asaxuhaana waa tashahudka xadiidkii ibnu mascuudin بن cabaas التaحiyaaت المubaaرakaaت الصaلawaaت الطayibaat waa asaxay بn mascuudna التaحiyaaت لilaahi والصaلawaaت والطayibaat wey kan almubaarakaatu iyo eraya lamidu midkii aada aqridaba salaadaadu way asixi itifaaqan kee afdaluun baa laysku hayaaye muran kale ma jiro wasalaatu in lagu saliya cala اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waa ruknigii شhan iyo tobnaad فiihi fi التashahud الأkhiiri ataxiyaadka dambe ee nabiga lagu saliyo oo waxay yidhaahdeen ilaahay markuu yidhi in allaha وamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiyi nabiga ilaahay bay ku ilaahay malaa'igtiisa nabigay ku saliyaan baa inagana layna amray oo la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima oo goormaanu ku salinaa salaada dhexdeeda waayo nabigay saxaabadu weydiiyeen rasuulka ilaahayow kayfa salaamta waan magaranay fakayfa nusallii calayka fii salaatina salaadayada seen kugu sallinaa markaasuu wuxuu yidhi quuluu dhaha salaaddii ibraahimiyadu u akhriyey riwaayaadkeedii kala duwanaa hadbas midkaad akridaba ka lix iyo tobnaad والتsلiimaة الأuuلىa الsalaamu عalaykum ta hore wey ta labaad waa suno ta hore keliya salaada lagaga baxaayo wa taxliiluha الtasliimu inaad aلsalaamu عalaykum dhahda wey nabigana ala slam mar kale waa kala leeyahay kaana yakhtatimu salaatahu bitasliimi asalaamu calaykum buu ku gabagabayn jiray waxaase wanaagsan oo sunno ah inaad laba ka dhigta sidii xadiidkii mascuud iyo kayrkii ku soo aroortay wa niyatu اlkhuruuji ka toddob iyo tobnaad waa kan inaad niyoota salaada inaad ka baxayso assalaamu calaykum intaad markaad leedahay can qasdin waniyati inaad ku dhahdo wa haadaa daciifun fi lmadhabi niyat اlkhuruuj arkaanta inay ka mid tahay qowl daciifa weeye fi lmadhabi masalada muctamad fi lmadhab ma wa tartiibu اlarkaani tiirasha salaada in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu sida aan soo sheegnay waana nabiga sida ah ficilkiisii laga dhaxlay wuxuuna ina amray oo yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war saadii aragteen anuu u tukanaya u tukada dadkii qaar baa lagu kari laayahayo war siday kale aan wadanena daayay leeyihin warhee dhan nabiga salaada alay slam si looga dhaxlay u tuka tidhaahdo buu kula dagaalamay waa xanaaqi mar wuxuu ku imaamu nawowi saama dhihin nabigu saa haddii wax yidhaahda imaamu nawowi wax ka duwan yihahda kaad raaci kii xanafiga wuxuu dhihi alhidaayatu nasakat kula shayin qablaha kitaabu lhidaaye mukhtasarka minhaajka booskiisa ugu jira xanafiyada bu wuxuu ku leeyahay kaasaa waxalba nasakhay maalikiyadii markaa u tagtana sidi sidi khaliil baasaaid u kuleeyahy fii mukhtasari ninkii intaa ka badiyana aayad akri maayo xadiidna akri maayo qaala bnu cashuur buu ku dhihi markaasuu manduumadii maalikiyada fiqi ibnu cashuur buu ku akri qoladana waxay ku leeyihiin shaykhayn baa yihi nawowi iyo raafici ama qamaraynkii ramli iyo haytabi baa yihi wareedhe waxaa la yidhaahdaa idaa jaaa nahrullaahi baala nahru maca qilin webi alla soo daaya hadduu yimaado oo roob iyo biyo uu soo daayey faraqii yaraaye waangaabtii uu hebel jeexjeexahayey biyuhaa dushaa dul maray idina waxaa taqaanaa haddii sheekh yimaada macallin fadhiisay soo ma haddii nabiga yimaada calayhi salaatu wasalaam nin kastaba fadhiisay walidaalika ibnu cabaas lahaa nabigaa saa yihi intuu yih ala slam baa waaa abubakar baa saa yihi cumar baa saa yihi fakaasu yuushiku an tanzila calaykum xijaaratu min asamaa'i cadaab dhagxana samada idinkaga soo daaya ad qarka u saarantiin aquulu qaala rasul taqulna qaala abubakar wa cumar nabigaa yidhi baan ilaa abubakar iyo cumar baad la hortaagantiin warriba xishoor maysana miya cadaab ilah idinku soo socda abubakar iyo cumar hadday saa taagnayd nawiyi ibni xajar laytamina adaa kuu day nacam wa sunanuhaa salaada sunankeeda qabla dukuuli intaan la gelin fiihaa salaada shay-aani laba arimood weeye labaa lagaa rabaa sunan ah inaad la timaado aladaanu waaliqaamatu in la aadimoo la caqimo halkan fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan adaanku inuu sunno yahay waana qowl daciifa weeye markii daliil ahaan la eego inay aqimaaddu sunno tahay waana qowl daciifa ah. marka la eega daliil ahaan ka madhab ahaanse waa sidan amaa inay waajib tahayna nusuustu aad bay u tira badan tahay mar nabigeena cala salaam waxaa u yimid laba nin mudday la joogeen dhallinyaro ah markaasuu wuxuu dareemay inay u hiloobeen ay u xiiseen dadkoodii markaasuu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa reerihiinni inaad u noqotaa inaad jeclaan lahaydeen markaasay yidhahdeen haa markaasuu orday iska taga salaada waktigeeda hadduu soo galo falyu falyuadin lakumaa axadukumaa midkiin ha aadaamo walyaummakumaa akbarukumaa ka idinku weynna ha idin tukiyo markaasuu raawi wuhi wakaanaa mutaqaaribayni fi lcilmi aqoonta diineed bay isaga dhowaayeen qur-aanka iyo wixii lamid ka ahaa haddaba isku mar bay yimaadeen isku marna waa tegayaan isku cashirana waa qaateen da-daa haddaba lagu kala hormariyey halkaa ninka carsa nabig labadaa nin amar buu ku siiyey waxaa kaloo nabigu xadiidkii maamulku muxwari uu ku yidhi riwaayadka qaarkood waa isla xadiidkaas idaa xadarat isalaatu falyuadin lakum axadukum mar wuxuu amrayoo la yihi umira bilaalu an yashfaca aadaana wayuutira aliqaamata waxayna fuqahada shaaficiyadu ay ka mid yihiin isku raaceen hadday dadku aadaami waayaan inay bannaan tahay in la laayo dhiiggoodii waxaa loo bannaystay oo loo xalaalaystay ay aadaami waayeen ee sunno ka tegitaankeed dhiig u bannaanaadayna qawaacidda shariicada iyo cilmiga ka fiqiga ka mid maahaba wax nadiiroo lagu matela ama shabaha ma laha saa darteed aadaanku waa waajib qaryadii ka tagtae ku heshiisay inayna salaadaha u aadaaminna waa qarya ay waajib tahay in lagu qasboo lala dagaalamo hadday difaac galaanna dhiigoodiiyo xalaal weeye waa la layn karaa ninkay dilaanna waa shahiid ninkay ka dhintana ahlunaar wey waa aadaanku waa shaciiro shacairta waaweyne islaamka ka mida aqimkuna waa sida siiqada adaanka mualifku ma sheegin laakiin sida loo aadaamayo si adaanku calaa ariiqati adaankii bilaalna waa la ogol yahay calaa ariiqati adaankii abimaxduurana waa la ogol yahay fii saxiixi muslim midna makuu muadin ka ahaa xilligii nabiga alay slam markii la furtay kadib bilaalna madiinu muadin ka ahaa isaga iyo ibnu ummi maktuum adaanku wuxuuna ahaa asalkiisii salaada wax lagu ogeysiiye markuu nabigu muddo ka fikiray ee dadkii isugu yeeray yidhi warbartaliya waxyaabihii lasoo qaadqaadayna ay qancin waayeen baa nin saxaabada ka mida ah ku riyooday ninkii baa nabiga u sheegay cala salaam nabiguna wuu isugu yeeree dadka wuxuu yihi bilaal baa kaa coddheere bilaal sii intii ka dambaysana xadiid laysku hayo sixadiiso waxaa jira laga warinaya nabigu nuleeyahay alaadaanu fi lxabashati dadka aadaanka meel kastoo la joogo muslimiinta nimanka ha u daayaan saa darteed kaasay ku camalfalaan hindiga magaalada markaad tagto masaajid muadinkaad aragtaba waa madow alaadaanu fi lxabashati wey mowlaana bilaal baa halkaa laga wada urinayaa xadiidkaa sheekh naasir isagu waa xasan buu leeyahay fi silsila صaxiixa adaanku fi lxabashati uu leeyahay calaa kulli xaal marka la adaamayo takbiirta hore waa afar allaahu akbar allahu akbar allahu akbar allaahu akbar wey shahaadateynka laba wej baa bannaan tarjiic waxa la yidhaahdo in la sameeyo iyo inaan la samayn labadaba nasan bay u sugan tahay in marka hore shahaadateynka aada hoos u akrido haddana kor loogu dhawaaqa tarjiic kusoo celin weeye iyo inaan hoosba loo akriyo inay ashhadu an laa ilaha illa dhawaaqa laga bilaabo laba wejoo asaxday weeye de inta dambana waa isugu mid adaan labada adaan halkaasay ku kala duwan yihiin aqamka marka la gaaray aada u kala duwan yihiin an yuutira aliqaamatana waa la ogolyahe oo takbiirta hore laba ka dhig shahaadateynkana halhal ka dhig xaya calataynka xaya cala salaa xaya cala alfalaaxna halhal ka dhig qad qaamat isalaatu oo laba-a ah ku dar allaahu akbar allaahu akbar oo laba-ana ku dar laa ilaaha ila allahduna waa halkeedii waxaa kaloo bannaan oo saxiixu muslim ku qoran fii xadiidi abii maxduura aadaankii oon tarjiic lahayn in laga dhigo oo takbiirta hore afar laga dhiga allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah xaya calى الصalaati xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaaxi xaya calى اlfalaax qad qaamat الsalaatu qad qaamat الsalaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa اllahna waa banaanta waana fii صaxiixi muslim oo xadiid abi maxduura waana madhabka xanafiyada iyo wejka ay qaateeno hadda masaajidda hindiga markaa tagta saasaa loo aqimayaa in badan oo kamida taa haddaad aragta ha la yaabin waa saxiixu muslim bay ku sugan tahay waxaa habboonaan lahayd dadku say labadaba u bartaan marba mid in loo saaroo loogu aqimo loogu aadimo waa wanaagsanaan lahayd hadalkaa muadinku u dhacaya haddii la aadaamo dadka mustamiciinta ee maqlaya inay ka daba dhahaan baa sunno ah allahu markuu yidhaahdo takbiirta ay ka daba yidhaahdaan oo shahaadateynka mid walba sida uu yidhi oo kale uga daba dhahaan markii xaya cala asalaati xaya cala alfalaaxi la soo gaarana laa xawla walaa quwata ilaa billaah ay midba laba jeer ka daba yidhaahdaan inta dambana sida uu yidhi ay ka daba dhahaan baa sugan oo wanaagsan marka la soo gaaro laba meelood haddaba midna wax asaxay ma laha sida imaamku muadinkuu yihi cumuumka xadiidka faquuluu mila maa yaquulu lmuadinu unbaa wax la cuskan kara lahayaa midii waa salaada aadaanka salaada subax waxaa sunnaa in lagu daraa asalaatu khayru min annowm in lagu daraa sunnaah oo aadaankee lagu darayaa waa masale nisaacoo muran badan ka taagan yahay maka dambe waagu markuu baryo lagu dari mise kan ka sii horeeyaa lagu dari intaan garanaya daahirka nasku waa inta la hurdee hore baa lagu darayaa jamaahiiru ahlilcilmise waxay u badan yihiin ka salaadu markay soo gasho ah marka laakiin muhimaddu waxaa weeye asalaatu khayru min annawm marka la dhaho warkan la yidhaahda sadaqta